الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي قال شاعر رحمه الله بيتك كوبي صدنات فإن جنحت إليه فاتخذ نفقا في الأرض أو سلما في الجو فاعتزلي ودع غمار العلا للمقدمين على ركوبها واغتنع منهن بالبلل رد الدليل بخفض العيش ما أسكنة والعز عند الرسيم العين الذللي فادرى بها في نحور البيد حجافلتان معارضات مثاني اللجم بالجدل إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل لو أن في شرف المأوى بلوغ منان لم تبرح شمس يوما دارة الحمل أهبت بالحذ لو ناديت مستمعا والحظ عني بالجعال في شغلي لعله إن بدا فضلي وناقصهم لعينه نام عنه موتنا لي أعلل نفس بالآمال أرقبها ما أضيق الدهر لولا فسحة الأمل لم أرتضي العيش والأيام مقبلة فكيف أرضى وقد ولت على عجلي غال بالنفس عرفاني بقيمتها فصنتها عن رخيص القدر مبتذلي وعادة نصل أن يزهى بجوهره وليس يعمل إلا في يدي بطلي ما كنت أوثر أن يمتد بي زمني حتى أرى دولة الأوغاد والسفلي تقدمتني أناس كان شوطهم وراء خاطوي لو أمشي على مهلي هذا جزاء امرئ نقرانه درج من قبله فتمنى فسحة الأجل waxaa u dambeeyey inagu yidhi xubu salaamati yafni hama saaxibihi can ilmacaali wayuqri lmara bilkasali fain janaxta ilayhi fatakid nafaqan fi lardi aw sullaman fi ljawi factazilii fain janaxta haddii aad iilato ilayhi ay ilaa xubi salaamati badbaado jacayl haddii aad u iilato fatakid samayso adigu nafaqan god samayso fil ardi dhulka dhexdiisana ka samayso aw sullaman aw fatakid samayso sullaman sallaan samayso filjawi hawada dhexdeeda ka samayso oo factazili ku dheerow janaxa ay idaa maala waa marka uu leexdo min xayu luga annafaq sirabun fi lardi waa dildilaaca dhulka ku sugan baa ladha iyo godka assulam waa macruuf oo jamciisu waa salaalin baa la dhahdaa ictazil bimacnaa udlib ilcusla fogaansha dalab weey icraab ahaan waa iska basiid intu waa shardiya janaxta waa fadu waxa weeyaan waa raabita itakid waa ficilkii amar facilki waa anta nafaqa waa mafcuulkeegii fi lardi jaariya majruurka itakid ku tacaluji ow sullama nafaqan buu ku cadfan yahay fi jawi ku tacaluji factazilna waa ficil amar waxaana loo xarakeeyey amarkaasi waa lidarurati rawi weeyaan macna ahaan wuxuu leeyahay haddii aad u leexatay xubu salaama nabadgelyo jacayl waxaad gashaa god dhulka kortaa salaan samad a lianna salaamata mutacadiratun calayka maa dumta bayna annaas inaad badbaadaa waa mid aan suuragal ahayn intaad dadka dhex joogtid soo ma aragti waddo aad u martaana ma jirta buu leeyahay inaad degtid god ama inaad kortid waxa weeyaan sallaan samada ah suuragal maa buu leeya sababtoo dadka kama maarmaysid maad ka maarmaysid ya kama maarmaysid waa mid labaad welibe inaad ku dhex badbaadaana aad ba u yartahay buu leeyahy inaad ku dhex badbaadaana aad ba u ama uu ku dhiirigelinaya iyo inuu dhaqdhaqaaqo ruuxu iyo inuu sacyi iyo ijtihaadu la yimaado si uu u kasbado sifooyinka sare wuxuu yidhi fain janaxta haddii aad iilato ilayhi ay ilaaxu bisalaamati nabadgelye jacayl haddii aad u leexato ood u iilato saaxiibkii buu la hadlaya ama isagaaba isla hadlaya waa tajriide fatakid waxaad samaysataa nafaqan god samayso waa talmiix aayadda qur-aankii buu talmiixinaya nafaqaasoo kaa-inan ahaaday fil ardi arlada dhexdeeda haddaed nootid ka sifeeba aw sulaman aw fatakid samayso sulaman sallaan samayso sallaankaasoo kaa-inan ahaaday filjawi hawada dhexdeeda factazil kuna dheerowde markaad sallaan samaysatid hawada ah ku dheerow dadka kaga dhexbax buu leeyay wadac himaara alculaa lilmuqdimiina calaa rukuubihaa waqtanic minhuna bilbalali wadac ka tag buu yidhi himaar alculaa saraynta moolalkeega ka tag lilmuqdimiina kuwa ku dhiiranayana uga tag calaa rukuubihaa ay calaa rukuubi himaari lculaa saraynta moolalkeega kuwa ku dhiiranaya uga tag waqtanic ku qanac adigu minhunna himaarta iyo moolalka waxaad kaga qanacdaa bilbalali qoyaan yar kaga qanac dac min xayu lua waa utruk waa ficl amar alkamra waashiddatu wzaxmatu fi lmaai wannaas waa adayga iyo cidhiidhiga laisku cidhiidiyo biyaha iyo dadka dhexdooda jamcana waxaa lagu jamciyaa himaar waa moolal sida hadda inoo sheegay de haddaad hadda dakaltu fii khimaari naasi dadka dhexdoodan gala weyaan bartankoogan dhexgalay weyaan almuqdimiina waa ismi faacilo waxaa laga keenay aqdama yuqdimu muqdim waa kii dhiiranayay waa aljari ka dhiirada la dhahda iqtanic waa iftacil weeyaanoo waa amrun bilqanaaca waxaa laysfarayaa maxay qanaaca ayaa laysfaraya balalku waa annadaawat lyasiira waa qoyaanka yar ee naqan baa la dhahda <clears throat> luqada ahaan waa sida icraab ahaan hadda waa iska basido dacwaad gelin waa ficl amar khimaar alculaa khimaara mudaaf culaani mudaafile waana mafcuulkii lilmuqdimiina jaariya majruurka waxaad kaga tacalujisaa dac iskaga tacaluji calaa rukuubihaa haadu waxay u noqonaysaa khimaalulculaha waxaana ku tacalujisaa muqdim waayo waa ismu faacilde waa ismu faacil waqtanacna waad garanaysaa waa ficil amar minhunna iqtanac iskaga tacaluji bibalalina iqtanac iskaga tacaluji macnaha muxuu ka wadaa ijmaaliga wuxuu leeyahay waxaad ka tagtaa meelaha sare mawjadahooga ka tag waxaanad uga tagtaa kuwa ku dhiiranaya inay meelaha iyagu fuulaan una sabraya ahwaasha iyo dhibabka kasoo soo waxaanad kaga qanacdaa moolalka iyo mawjadahaasi qoyaan yaroo naqan kaga qanac adugu wuxuu kaga kinaayoonaya oo uu leeya balalka wuxuu kaga kinaayoonaya adduunyo yaroo naqan oo aad ku noolaatid oo quutu daruurahaaga dabaraha haddii heshid waxa weeyaan taa ku sabir buu leeyahay waxaanad kaga sabirtaa adduunyo fara badan inaad raadcaysatid ood ku dawaqtid ya taa iskaga ilaali bu kule in yaroo noqon haddaad heshid intaa ku sabir buu ku leeyahay waayo haddii aanad ku dhiiranahayn de ahwaasha iyo dhibta kaa gaadhaysa ila rafaad baa loo baahan yahy intaas kaga sabir buu ku leeyahy arrintuna waa sidaa doqray uu tilmaamayo weeyaano wuxuu yidhi kuma guulaysto jawharta ruux badda muquurtay mooyaane dhibta horta waa in lagaa helo malab macaankiina gaari maayo ruux aan u sabrin shinida qaniinyadeeda haddaad ka cararaysidba dee malab gaari maysid kuma guulaysto hub furashadii ruuxa aan ku sabrahayn naburka iyo dhaawaca ka soo gaadhaya xanuunkiisa gabadh qurux badan ku raaxaysan maysid buu leya ruuxa aan u sabrahayn inaan helayn meher qaaliya dameyna runna waxaaso dhan markaa wuxuu ku hadii taa aanad gaadhayn war intayna naqanin qoyaanka wan iskaga sabir wadac ka tag buuyihi khimaar alculaa saraynta moolalkeega lilmuqdimiina kuwa dhiiranaya uga tag calaa rukuubihaa ay calaa rukuubi khimaari alculaa saraynta moolalkeega kuwa ku dhiiranaya uga tag waqtanic qanac adigu minhuna moolalka xaggooga ka qanac bilbalali qoyaan yarna ku qanac ridba dhaliili bikhafdi lcayshi maskanatun waalcizu cinda rasiimi lynqi dhululi ridba dhaliili ka liita raali noqoshadiisa bikhafdil cayshi nolol degan oo wanaagsan oo ku raalli noqdaa maskanatun miskiinnimo wey walcizu sharaftu kaa-inuu wuxuu ahaaday cinda rasiimil aynuqi halaha socodkooda socodka agtiisa ayuu ahaaday halaha alduluuli la leyliyey alridaa waa didu sukti cadhadu kasoo horjeeda addaliil did lcasiiz qofka sharafta lu kasoo horjeeda alcayshu alxayaatu waa nolosha almaskana alfaqru walcajzu waa baahida iyo sabooltinimada iyo tamar darada alcizu waa didu dulli dulligay kasoo horjeedaa alrasiim waa darbu min sayri libri waa qayb ka mida ah socodka geelu uu socdo alaynuq waa jamcu naaqa hal baa la jamciyey adulul waa daabatun daluula waa hal la layliyey weeye ridba daliili waa mubtade iyo wlcizu mubtade cinda darf cindadaasi alku ku tacaluqaya darafkeed ayaa khabarkeeda rasiimi waa mudaaf ileyhi ayniqu waa sii mudaaf ileyhi adlulina aynuqa ka sife cindada luqaad baa ku banaan ilaa afar luqaad cindaa banaan ina tirahdid ood caynka kasrisid candaa banaan cindaa banaan canadaa banaan inta luqada haddaed u aragtid waa cindo un weeyaan iska ilaalishaas xariiri wuxuu odhanayaa waa khalad odhaahda la ydhaahdo dahabtu ilaa cindihi waa lani iska ilaali dahabtu ilaa cindii hadday tirad waa lani limaada maxay lani ku noqotay waxay lani ku noqotay cinda adawaatul-jerka maba gala ilaa min mooyaane markaa ilaaha gelin buu ku leeyahay tasaariifulkalaamna ma dhacdo iyadoo majruura ah ilaa in iyada in lagu jiray mooyaane qul kullun min cind illaah mintaasun baa lagu jiraa sababta gaar looga dhigay min inay gasho cindo ay jirtana waa maxay maxaynu ohan jireen likulli adaatin lahaa umun walikulli ummin lahaa khasaa'isun adawaat ulxuruuf de minta un mintana khasaasteeda waa kamid ina kuwaa gaar ku noqotay keliyeed bay jirtaa xuruufjarka wax kale ma jiro macnaha guud wuxuu leeyahay qofka daliilkaa ah liita raali noqoshada ku raali noqonayo nolol wanaagsan waa miskiinnimo nolol wanaagsan oo ilahay uu kusiyod raali ku noqoto ma miskiinnima waxay miskiinnimo tahay maca wujuudi dulli walhawaani adigoo nolol yaro fiican iska haystoo sabirsan tahay laakiin ay kaaga dambayso dulli lagu dullaysanayo iyo hawaan quuritaan lagu quurayo taas waa miskiinnimo halkii ugu dambaysaba waxay weliba miskiinnimo ay ku tahay nafta abiyada ah ee diidmada badan agteeda ciziga iyo sharafuna wuxuu ku jiraa buu leeyahay halaha la leeliye inaad ku socotid oo aad safartid wuxuu ka wadaa u ku turtirsiyayaa uun tan lafteeda ruuxu inuu dhaqdhaqaaq sameeyo inuu tanaqul sameeyo wareegitaan uu ka wareego wadan ka lagu dulaysanayo ama meesha iyo booska lagu dulaysanayo ee dhib iyo hawaan uu ka soo haleelayo intaas muu ka wadaa wuxuu yidhi ridda daliili ka raali noqoshadiisa bikhafdil cayshi nolol wanaagsan ya u ku raali noqdaay maskanatu miskiinnimo weeyi walcizu sharaftu kaa-in wuxuu ahaaday cizigaasi cinda rasiimil aynuqi halaha socodkooda socodka agtiisa ayuu ahaaday halaha adururi la layliyey fadra bihaa fii nuxuuri lbiidi jaafilatan mucaaridaati mathani lujmi biljuduli wuxuu yidhi fadra difaac bihaa aynuqdaa ku difaac fii nuxuuri lbiidi bahgooyooyinka dhuumahooga dhuumaha dhexdeeda iyaga ku difaac jaafilatan xaalo mucaaridaatin xaale ay tahay mid la dhinactamaysa mathani lujmi waa min baabi idaafati sifati ila lmawsuuf ay allujma xakamayaasha xakamayaasha almathani la laalaabay biljuduni hogaano kugula dhinactamaysa waay idra waa ficil amar min adari baa laga keenay waa halka dar lmafasid addafci saasuu noqonaya nuxuur waa jamcu naxrin de dhuuntii baa la jamciyey waana mawdicu lqilaadati filxalqi halka dhuunta lagaga xidho ayaa la dhahdaa halkan waana majaazo wuxuu isticaaro qaadanaya nuxuurta dee bahgooyooyinka bahgooyooyinku de dhuuma male ma dhuumi leey dhulkaa banaane bahgooyin ma dhuumuu leey waa isticaara ku jirta sha biid miyaa waa jamcu baydaaa baa la dhaha waana almafaaza waa bahgooyada weeye abaadahumullahu iminka haddii aad tirahdo waa ilaahay ha halaago ha baabiyo macneegu abaadahumullah ilaahay ha halaago wey jafala wuxuu ka mucaaridaat miya caaradtuhu fi sayri socodka ayaan kula dhinactamay bimacnaa waan dhinac socdayde waan kula dhinactamay marka dhinac dhinac ugu dabati mahaani miya waa jamcu marna saas maray safadi damiirina wuu ku raacay laakiin nashrulcalamku wuxuu odhanayaa mahaanigaas waa macaatifta iyo laalaabnida weeye oo waxaa la dhahdaa hana alxabla xadhigii laalaabay iyo iniigii laalaabay min xayu luqa waa sidaa fahuwa maniyun buu noqonaya maniyun markaa maniyun ayaa lagu jamciyey maani lagu jamciyey waad fahamteen ma maniyun oo ya shidan tahay sida marmiyin oo kale ayaa mahaani lagu sii jamciyey ee ma aha matnaadii tirada ahayd jaal qowmu matna matnaad soma garanaysaan ti maaha taa jamceegi maaha ee maniyun baa mahaani lagu jamciyey allujum dee lujum waad garanaysaa lujumku wuxuu noqonayaa waa jamcu lijaam lujmiba hadday noo qarin waa lidaruurati nadmi waayo kitaab maxaa lagu jamciyaa kutubso laguma jamciyo dee lijaamna lujum baa lagu jamciya haddana lujmi baa ku qoran waa daruurtu nadmigu weyaan lujum weeyaan lujumku waa jamcu lijaamin oo kelmadani farisi ahayd markii hore hadda laakiin maxay noqotay carabi noqotay waa xakamaha la dhahda xakamaha wey waa huwa lilkhayli bimansilati zimaami linuuq wuxuu fardaha u taagan yahay halka hogaanku geela u taagan yahay waa xakamaa soo maa judul judul waa jamcu jadiil waa zimaamu naaqa waa hogaanka laftiisa judul la dhahda xagga luqada judul haddeed maqashid waa hogaanka weeyaan icraab ahaan hadda waa iska basiid fadra waa amar weeye bihaa jaariya majruurka ku tacaluji ayo idrada ku tacaluji damiirkan ayaad u celinaysaa ayo nuqda soo marta halaha u celi fii nuxuurilbiidi jaariya majruurka fatra ku tacaluji jaafiratan waa xaalo yaad ka xaalaynaysaa bihaa damiirka ku jira o noqonaya aynuqda mucaaridaatin nafteedu waa xaalo yaad ka xaalaynaysaa dee bihaa damiirka ku jira oo noqonaya aynuqda mahaanilujma min baabi idaafati sifati lilmawsuuf allujma waxa mafcuul ka dhiganaya mucaaridaat oo ismi faacila mahaanina waa sifu biljuduni jaari majruurka mucaaridaadka iskaga tacaluji wuxuu ka wadaa oo leeyahay uun halaha laylyan waxaad ku difaacdaa mafaasda iyo bahgooyooyinka dhuumahooga bimacnaa ku soco oo ku kuwaasi oo weliba kula dhinactamaya fardaha wan wanaagsan Eh, xakamahooga waxay kula dhinactamayaan hogaamka oo de faraskii isaga waxa xajinaya waa xakama ah, neefkii hasha ama awrka waxa xajinaya waa maxay waa hogaanka intaasbuu ka wada wuxuu yidhi fadra difaac bihaa ay nuqdaasi fii nuxuuri biidi bahgooyooyinka dhuumahooga ku difaac jaafilatan xaalaay ay nuqdaasi mid degdegaysa mucaaridaatin xaalaay mid la dhinactamaysa mathaani lujmi ay allujuma xakamayaasha almathaani la laalaabay biljuduli hogaan kula dhinactamaysa ina alculaa xadaatnii wahya saadiqaة fi ma tuxadiثu ina alciza fi اnuqli ina alciza fi اnnuqli wuxuu yidhi ina alculaa sarayntii xadaat way sheekaysay hiya sarayntu nii aniga ii sheekaysay walxaal bay sheekaysay hiya sarayntu saadiqatun mid run sheegaysa ay tahay fii ma ay filadii kii dhexdiisa ayay iiga sheekaysay tuxadiu ay waramaysay hiya sarayntu ay waramaysay hu maaga ana alciza biana alciza sharaftu kaain wuxuu ada fi nuqali guuritaanka meesha aad ka guurtid ayay sharaf ku jirtaa buka in badanna waan soo marnay guuritaankaas ilaa kitaabkii hore adabka ahaa ibnu wardig waan kusoo marnay annuqal keliya ayuu adabaan ka qabtay inta kale waa iska basiid waa jamcu nuqla waana ismun lilintiqaali min mawdicin ilaa mawdicin waa magacuu leeyahay in la guuro meel laga guuro meel kalena loo guuro icraab ahaan waa iska basiid culaa waa ismigeedii xadata ka waran waa ficil maadi oo yaad u celinaysa alculaa marka khabarkii inamayna ahayn wahiya saadiqatun jumla muctarida waa mubtadiye khabar fii ma fidu de waa xarfujin maad waa mawsuula halkaad ku tacalujin saadiqatun iskaga tacaluji tuxadiu waa ficil mudaaric faacilki yuu noqonayaa hiya oo culaha ah mafcuulkiina wuu go-an yahay waa caa'idka yuu noqonayaa hu maaga ana alciza masderkaasi waxaa laga dhalaalinayaa masderka halkaa laga oo waa kownulcizi baa la odhanaye mafcuulkii labaad ee xadade weeyaan ila xadalima mafcuul bay qaadatahay haddeena dhalaalinna oo mafcuulka labaad ba ay ku gaadhana way dhacdaa qur-aankii ku jirta ya yowma idin tuxadiu ahbaarahaa biana rabbaka awxaa laha mafcuulkii labaad maxay ku gaadhay ba ku gaadhay haddaad ba usoo qadartin waa meelihii qiyaaska ahayd weyan meelihii qiyaaska ahayd wey waa yahay icraab ahaan saasay noqonaysaa waa iska basiid macnaha guud u jeeda wuxuu leeyahay sarayntii ayaa ii sheekaysay wixii ay igu sheekeynaysay oo warar ah kaasi oo as sharaftu in ay laga helayo oo ay ku jirto rarashada laga rarto meel meel kanana loo rarto ruuxu inuu waageeni ka noqdo makaanka iyo meesha kasoo horjeedsato haddii magaala kugu xumaato oo laskaga tagasha ya meel kale la taga haday meel kaasoo horjeedsato meeshaasi kale oo isaga u munaasib ah isagana waafaqsan macaalidiisa iyo sharaftiisana uu ku gaadhay taa inay sharafi ku jirto ayay iiga warrantay buu leey shucaraduna way farabadiyaan in lasku in lagu dhiirigeliyo ama lagu tirtirsiyo intiqaalka iyo dhaqdhaqaaqa intiqaalka iyo hee dhaqdhaqaaqa waata la yidhi ina almusaafira yajmacu alcajaa'iba wayaktasibu altajaariba wayajlibu almakaasiba qofka musaafirkii wuxuu soo ururiya cajaa'ib waxyaalo la yaab leh meeshaad tagtideed u safartid waxyaalaad ka soo urursanaysa laba wayaktasibu tajaariba tajaaribi iyo ibaxnimona wuu soo kasbanaya saddex wayajlibu almakaasiba dee shaqana waad soo heli soo ma waatay yidhaahdeen alasfaaru mima taziidu cilman biqudrati illahi tacala wa xikmatihi asfaarta iyo safarku waxay ka mid tahay waxyaalaha cilmiga ziyaadiya qudrada ilahay iyo xikmadiisa haddaad safartidood cilmigii u safartid ilahay wuu kuu furaya wa tadcuu ilaa shukri nicmatihi weliba waxay u yeedhaa asfaartaasi nicmada rabbi in lagama hadnaqo waata la yidhi laysa baynaka wa bayna beledin nasabun adiga iyo beled kale nasab iyo aftirsinan naga dhexaysa ma jirto mana beled waxa ugu khayr badan ka ku xambaara marka ee ku xamil eed ku dhaxnooshahay kaasaa beled ugu khayr badan ina alculaa sarayntii xadaad way warantay hiya sarayntu ni aniga ii warantay walxaal hiya sarayntu saadiqatun mid run sheegaysa ay tahay fii maa kiina ay ku run sheegayso tuxadiiu ay warramayso hiya sarayntu hu maaga ay warramayso ana alciza biana alciza sharaftu kaa'inun fi nuqali rarashada inuu ku jiro waahiya saadiqatun jumladaas waa jumla ictiraadiya weeye hadalkani waxaa la adkaynayaa sidqiga iyo runta cinda almukhaatab oo hadda haddii aad tidhahdid xadaanii fulaanun hebel baa ii waramay fulaankani hadda muna majhuul ahayn xagga mustalax markaad eegtid waa majhuul haye xadaanii fulaanun hebel baa ii waramaa dir jumla muctaridaad keenta waxaa tidhi wahwa saduuqun fii maa yarwiihi weliba wuxuu runku sheegayaa waxa uu warinayo sababtaas saa waa maxay waa alaban litakiid waa adkayn soomaa adkayn in la aqbalo waxaan ula imanayo oo ah riwaayinta iyo werinta ciddan uu ka warinayo xadiidka in lagu kalsoonaadade wahuwa saduuqun fii yarwihi markaa tirada markaa jumladan muctaridadii waxay u siyaadinaysaa hadda takiid iyo xusni iyo wanaag u siyaadinaysaa low ana fii sharafi lma'wa buluuqa munan lam tabrax ishamsu yowma daarat alxamali low ana low habata wastaqara haddii ay sugnaan lahayd ana fii sharafi lma'wa hoyga sharaftiisa inay ku sugan tahay buluuqa munan ididilo gaadhitaankeed lam tabrax kamay faaruqdeen ashamsu qoraxdu kamay faaruqdeen yowman maalin kamay faaruqdeen daarat alxamali xamalka falagiisa ama xamal burjigiisa kamay faaruqdeen maalina asharaf waa alculuw walmakaan alcaali waa meesha sare iyo booska sare alma'waa kullu makaanin ya'wii ilayhi shayu waa boos kasta ama meel kasta oo shaygu uu soo dumo leylan ow nahaara habeennimo ama maalinimo balagta almakaana ayda wasalta ilayhi waa marka aad gaadhid munan jamcu munya munya la jamciye waana maa yatamanaahu linsaanu insaanku waxau calool doonaa la dhahdaa tabrax la abrax ay laa azaal ka zuuli maayo wey daarat alxamal wuxuu leeyahay shaarixu laa acrifu addaarata ila lilqamar daarada iyo wareegitaankaan qamarkumaanu garanayaa buu yidhi allaahuma ilaa an takuuna addaaratu luqatan maa yaduulu xawla shay inaynu ku xambaarno mooyaane marka waa falaga weeye xamal miyaa waa awalu buruuji lkawaakib itnay cashara labiiyo tobanka xidig burjiyada iyo meelaha ay degaan cilmigaasa lagu tilmaamaayo fiiskiiski waxaasa ka warrama burjiyada iyo meelaha ay degaan ka ugu horeeyaa la dhada xamal kaasaa la dhada xamal macnaha guud waan gaari doonaa fii sharafi ilmawa waa khabarkii soo taqadumay khabarkii ayo annada annana waad fadxinaysaa limaada low haddii aad aragtid waxay la xidhiidsataa un ficil ama lafdi ahaan bay ula xidhiidsataa ama taqdiir ahaan lafdi ahaan bay ula xidhiidsataa ficilku wuu ku daba dhegan yahay ama taqdiir ahaano waad soo qadaraysaa low markaa low sabata wastaqaraw inaga soo qadarnay de ficilkaa lowda soo qadarayno lowda ay ku xigto ayaa looga soo dhalaalinayaa faacil he waxa ay gashay waan isla fahnay intaa maaha fi sharafilmaawaana waa anada khabarkeegi buluuqa munana waa ismiyeed iyo muahara intaas maynaba sidayn culimo lamta waad garanaysaa tabraxna waad garanaysaa tabraxyay ahaan jirtay ya min akhawaati tansib isma ya tarfacu isma wa tansibu alkhabara haye ashamsu waa ismigeedii yowma waa daraf ku tacaluji daarat alxamali waa mafcuul maaha khabar waayo tabraxdan maanta waa taamo weeyaan waduu tamaamin maa birafcin yaktafi waa kii alifyula haddii aad maqashid sheegan waa taamna marfuucun buu ku kaaftamay mansuubo ma baahno sodii haddana mansuub sheegay mansuubka aad sheegtay laba wej baan u samaynana laba tawjiih bay culimadu maraan labada tawjiih tawjiiha hore tabrax buu tadmiin ku jiraa waxaa la damnisiyo la dhexgeeyey ficilka macnaa tufaariqu tufaariqu macnaheegaa ku jira oo macnuu waxay ka dhigan lam tabraxay lam tufaariqi shamsu qoraxdu kamay faaruqin yowman maalin daarat alxamari markaa tufaariq waa mucado mafcuul bay u tadmiin baa ku jira tabrax macno labaad baad odhan kartaa oad ku xambaari kartaayo daarat alxamali tawasuc ahaan baa layskaga nasbiyey ee waa fii daarati alxamali aayadda qur ayaa lamid ah falan abraxa alarda xataa yadana lii abi falan abraxa alarda abraxadan iyaga waa maxay waa tanaynu hadal hayno kale culimadu labada tawjiib way maraan icraabkayga hadii ad aragtiin abraxa inaynu idhahno tadmiima ku jiro bimacnaa tufaariqu ah kadibna alarda saasaa loo nasbiyey iyo inaynu idhahno maaye tawasuc ahaan baa loo nasbiyey fiibaa qadaran labada qowdba jaaza wajaaza wuxuu ka wadaayo uu leeyahay nagaanshaha lagu nagaado makaanka wanaagsan hadii lagu gaari lahaa idibiilo qoraxduba kamay zuusheen inay ku sugnaato xamal falagiisa inay ku sugnaato sababta oo ah burjiga marka ay taagan ugu sharaf badan tahay halkaa marka ay taagan tahay xama la idhaahdo meesha ugu horreysa ay degtee halkaasi meel ay kaga sharaf badan tahay ma jirto dee meel ay ku sharaf badan tahayna kamay tagteen marka meelun iska fadhi akaan sharaf leh haddee nagaanshaw jiri lahaa dee qoraxdaaba joogi lahayd buu leeyay markaa ha fadhiinuna aadna sacabu ku leeyahy waatay carabtu tiri alxarakaatu barakaatu dhaqdhaqaaqaba baraka ku jirasha mana runayn dhaqdhaqaaqa laftiisa ayuu barakaba ku jirta wuxuu yihi low habata wastaqara haddii ay sugnaan lahayd ana fii sharafi lmawa ay ana buluuqa munan iska dhe ididilo gaaritaankeed kaainu haddii uu ahaan lahaa fii sharafi lmawa hoyga sharaftiisa mid ku sugan lam tabrax kamay faaruqdeen ashamsu qoraxdu yowman maalin daarat alxamali xamal falagiisa kamay faaruqdeen ahabtu bilxadi low naadaytu mustamican wlxadu caniya biljuhaali fii shaqali wuxuu yidhi ahabtu waxaan u dhawaaqay buu yidhi ahabtu waxaan u uubateeyey buu yihi bilxadi dheeftii ama waxaan u dhawaaqayba dhe ahabtu waxaan u uubateeyey uubateyntood garanaysaa meelta soo geeljiraha weeyaan ninka geeljiraha garanaya ahabtu waxaan u dhawaaqay waa dhawaaq buu ahabtu waxaan u dhawaaqay bilxadi dheeftii baan u dhawaaqay low naadaytu haddii aan u dhawaaqi lahaa mustamican mid dhegta ii raaricinaya hee lowda jawaabkeygii baa maqane la samicanii wa ajaabanii waa i maqli lahaayo waa i ajiibi lahaa laakin dayado he mawaana dheef baa ku maqli walxadu dheefti buu yidhi fii shaqalin kaainun fii shaqalin wuxuu ku sugnaaday buu yidhi mashquul aniya anuuna iga mashquulsan yahay biljuhaali wax magarataduna ku mashquulsan yahay buuhi ahaaba raaci bihanamihi saaxa biha litaqifa walitarjica waa markaa xoolaha laga daba dhawaaqo si ay usoo noqoto soo looma dhawaaqo looma yeedhyeedho uubatayn baa la dhahda alxadu waa anasiib waa dheefta annidaada waa dhawaq waynu isla garanana mustamic waa ismu faacil istamca laken samci waa maqalun istimcana oo markaad dhegta shayga u raaricsid baa la dhahdaa jahligu waa khilaafulcilmi cilmigu ka soo horjeeda shaqalo afar luqaa ku banaan shuql shuql shaqi shaqala inta luqaba banaan jaaza wajaaza icraab ahaan waa basiida waa ficilya faacil bilxadi ku tacaluji lowda waad garanaysaa naadaytu ficilya faacil mustamica waa mafcuulkeyga lowda jawaabkeyga waa goonoo la samicani waa jaabani walxadu waa mubtada fii shaqalinka dambu khabarkii ah aniyo shaqal ku tacaluji biljuhaalina iskaga sii tacaluji waxaana ka dalbay inay soo qaabisho hadii aan u dhawaaqi lahaa cid waxay maqlana wuu i maqli lahaa laakiin dheeftii waxay ku mashquushay anay iga mashquushay waxayna ku mashquushay dadkii wax magaratad laqad asmacta low naadaytu xayan walaakin laa xayaata liman tunaadii cabdiraxmaan bnu xakam wuxuu laqad asmacta low naadaytu xayan laqad asmacta waad maqashay buu yihi low naadaytu xayan low naadayta xayan aad u dhawaaqi lahayd mid nool walaakin laa xayaata liman tunaadi ciddan aad u maba noola buu yidhi ciddan maba noola aduu macnuhu wuxuu noqonayaa uu noqonayaa uun arsaaqda allah subxaanahu watacaala inuu arsaaqo man yarsuqu man yashaau bikayri xisaab ilahay baa inoo tilmaamay wallahu fadala bacdakum calaa bacdin fi risq naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati dunya warafacnaa bacdahum fowqa bacdin darajaat iyo xadiiskii rasuulka allahuma laa maanica lima actayta walaa mucطiya lima manacta walaa yanfacu daljaddi minka ljad ahabtu waan dhawaaqay ama waan u hubateeyey bilxadi dheeftii low naadaytu haddii aan u dhawaaqi lahaa bu ihi mustamican mid imaqlaya la samicani u ajaabay alla ilahay waa imaqli lahaa waana i ajiibi lahaa walxadu dheeftu fii shaqalin kaainun fii shaqalin mashquul buu ku sugnaaday caniya anuuna iga mashquulsan yahay biljuhaali wax magarataduna ku mashquulsan yahay aniga duqnaaya oo cilminana waa iga mashquulay buu yidhi dadkii juhaasha ahaana waxa weeyaan waa ku mashquulay kan faadilin faadilin acyat madaahibuhu wajaahilin jaahilin talqaahu marzuuqa hada aladii taraka alawhaama xaa'iratan wasayara alcaalima nexriira zindiiqa waa khatar kam caalimin yaskunu beytan fi lkira wajaahilin lahu qusuuru waqira fara badana nin caalimiinta guri kira ku degan nin jaahilina uu leeyahay fooqa dhaadheer haka qiyaasan adoo halkaa uga qiyaas qaadan ha uga qiyaas qaadan kam caalimin lam yelid bilqarci baaba munaa wajaahilin qabla qarci lbaabi qad walaja wuxuu yidhi fara badanaa nin caalima oo aan albaabkii waxa weeyaan qaraacitaanka aan ku gelin albaabkii ididiilada fara badanaa nin jaahilo albaabkiiba intuuna qaraacin isagu iska galay waa khatar wey marka ka soco wuxuu yidhi lacalahu in badaa fadlii wanaqsuhumu licaynihi naama canhum aw tanabaha lii lacalahu waxa la rajaynayaa buu yidhi in badaa haddii u muuqdo fadli licaynihi ay licaynin xadidhe dheefta ishiisa haddii uu u muuqdo naama inuu seexan lahaabaa la rajaynaya huwa dheefku canhum iyaga inuu ka seexan lahaa ya iyaga wuu ka seexanaya aw tanabaha ama inuu baraarugi lahaabaa la rajaynaya huwa dheefku lii aniga inuu ii baraarugi lahaa badaa bimacnaa dahara luqadu waa sida fadli iyo naqsi diddaan way iska soo horjeedaan manhan tanabaha asalkiisu waa min alintibaah waynu garananaa ismigeygu intu xarfu shardi maynahayn badaa waa ficil maadi fadli waa faacil waa naqsuhum ku cadaf licayni jaariya majruurkaas kaga tacaluji badaa naama waa jawaabu shardigii faacilkii waa hu oo xadku noqonaya canhu naama ku tacaluji awd waa litakhyiir ama xarfu cadafa tanabaha wuxuu ku cadfan yahay naamada faacilkiisina waa huwa xadku u noqonaya liina tanabahaas kaga tacaluji jumladaa soo socotaana khabarkii lacalada dhacaysa wuxuu leeyahay waxaan tamaniyey dheeftii lagana yaabaa buu yidhi haddii uu arko aniga fadligayga oo ogaadana dadka naqsigooga in inuu xadka iyo dheefta iyo adduunyadu dadka ay ka seexato ya anigana ay ii baraarugto oo ay isiiso wixii anigu aan ka mutaystay de anigu he aan ka mutaystay waayahay lacalahu waxaa la rajaynayaa buu yidhi inbadaa haddii uu muuqdo fadli aniga fadligaygu wa naqsuhum iyo dadka naqsigoogu licaynihi ay licaynilxadi dheefta isheeda haddii uu u muuqdo naama inuu seexan lahaa la rajaynaya ay huwa xadku canhum dadka xaggooga inuu ka seexan lahaa aw tanabaha la rajaynaya inuu baraarugi lahaa ay huwa xadku li aniga inuu baraarugi lahaa ucallilu nafsa bilaamaali arqubuhaa maa adyqa dahra lawlaa fusxatu lamali ucallilu waan maaweelinayaa buuri annafsa naftaan maaweelinaya bilamaali idindilooyima ku maawelinaya arqubu xaalan dhufayska ugu jira anigu haa aamaasha maa shay cadiima ayaa adiiqa cidhiidinimo badnaysiiyey ay huwa maagu addahra wakhtiga lowlaa fusxatu lamali ididiilo ballaadhnideed mawjuudun mid jirta hadii ayna ahaan lahayn callahu bishay waxaa kala jira u fiirsada callala calla acalla intaasaa kala jira acalla waa xanuunka xadiiska cillada leh halkaa laga soo qaatay wey acalla waa xanuunka calana waa ti sarfiga ku marno waa turtuurka oo marka labaada biyaha lagu celiyo xoolaha calaladana waa maaweelinta weyaan maaweelinta weyaan bimacnaa alhaahu bihi kamaa yucallalu sabiyu bishayin min aطacaami waa mashquuliye buuo waa maaweeliyey sida ilmaha yar ee sabigaa loogu maaweeliyey shay cuntada ka nafta halkan maanta ruuxdu uga jeeda inkastoo mara luq ahaana idlaaqi karo dhiigga saalat nafsuhu dhiiggiis baa dureeray wey inkastoo ohan jiraan waa marka la fadxiyo faade nafas la yhaahdo amaal waa jamcu amal ididilada la jamciy arqu bimacnaa arsu dufayskaan ugu jira fusxat alamal bimacnaa sacato waa ballaamadiisa icraab ahaan waa iska basid oo calil waynu garanana waa ficil faacilkiisana waa isturan yahay annafsana waa mafcuul bilamaali ku tacaluji arqubu waa xaalo yaan ka xaaleeya oo calilu faacilkeega waana ficil iyo faaciliyo mafcuul ma ya ma shay cadiima waa tacjibiye sooma halkan ma adyaqa dahr marka calaa ra'yisiiba weyda waa mubtada waynu garanana haye maxaa u cunansiiye marka waa ala taqdiiri taksiis dee soo taqdiir ataksiis oo ay shayun cadiim weeyaan de taas baa la qadari adiqa waa garanoo ficlu tacajubki faacilkiisina waa waajib istitaaro wahuwa maadu u noqoni adahrana waa mafcuulkii jumladaasna khabarkii maaday noqoni lowlaa fusxat lmali lowlaa xarfu imtinaacin liwujuudin weyaan xarfu imtinaacin limtinaacin maa lowdaa saasa laakin tani waa lowlaa kalaylaani waa xarfu imtinaacin liwujuudin weytan fusxat lamali waa mubtada khabarkiina waa go-an yahay oo waa mawjuudun wbacda lowlaa aaliba xadfu abr xatmun wafii nasin yamiinin dastaqar waa kii alifyula markaa meelaha waajibnimo loo xadfo wey macna ahaan wuxuu leeyahay nafta ayaan maaweelinaya waxaanan ku maaweelinayaa yacni inaan u kuur galo aamaasha iyo ididilooyinka anan sugo oo aan rajeeyo gaaritaanka iyo haleelitaanka aan gaadhayo kadibna waxa ii waasic noqonaya buu yihi wixii aniga igu cidhiidhyamay oo ah waktiga iyo nolosha waktiga iyo he nolosha waata xasan lbasri uu yidhi low caqala annaasu tasawaruu almowta bisuuratihi lakharibat dunya dadku hadii ay caqli iyo miiraansasho ay yeelan lahaayeen kadibna mowdka ay ka qaadan lahaayeen taswiirta dhabta adduunyaduba way kharaabi lahayd waa laga soo wada jeedkan laabade laakiin he de qalbigaas ka yar maqan waatay yidhaahdeen nicma rafiiqu lmal wa kula saaxiiba waxa ugu fiican bay yidhahdeen amal haddii aanu xiita amalkaasi aanad gaadhin dee wehelbuu kuu waanad ku raaxaysanaysa wehelbuu kuu noqonaya ucallilu waan maaweelinayaa buu ihi annafsa naftaan maaweelinaya bilaamaali ididilooyinkan ku maaweelinaya arqubu xaalan dhufayska ugu jira buu ihi haa amaasha maa shaycadii ma adyaqa culinimo badnaysiye ay huwa maagu addahra waktiga lowlaa fusxatu lamali dilada ballaanideedu mawjuudun mid jirta haddii ayna ahaan lahayn lamana lam artadi alcaysha walayaamu muqbilatun fakayfa ardaa waqad wallat calaa cajali lam artadi anuu raalli ka noqon maayo buu ihi lam artadi anuu raalli noqon maayo buu yihi alcaysha nolol raari ka noqon maayo walxaal alayaamu maalmuhu muqbilatun kuway soo qaabili ay yihiin fakayfa ardaa waa yaaba seen raalli uga noqon ay canhaa nolosha seen raalli uga noqon walxaal qad wallat ay jeesatay ay hiya noloshu kaainatan xaalay mid ku sugan calaa cajalin deg deg iqbaal waadidul idbaar wuxuu ka soo jeeda jeesashada iyo soo jeesashada alcajal waa asurca waa degdega degdega wey inta kale iska fudayd lamtu waa xarfu nafyigii weeye artadi waa ficil mudaaric oo majsuuma faacilki waa lam artadi ana alcaysha culimadu waxay leeyihiin mansuubun cala tawasuc baa lagu nasbiyey oo can ilcayshi bay ka dhigan tahay walayaamu waa waawlxaal alayaamu muqbilatu waa mubtadiya khabar fakayfa waynu garananaa waa ismu muxuu ahaan jiri ismu istifaamunan minu calaa fatxi arda waa ficil mudaaric faacilkina waana ay canha usoo qadar walxaal qad wallad ay hiya noloshay u noqona calaa cajilina waa xaalo welad faacilkiiga ka xaale wuxuu leeyahay nolol raalliba kamaan ahayn buu leeyahy markii aan yaraa weliba marka aan yaraa maalmuhu ana soo socdan buu leey soo qaabilsanaan mayna runayn markaad yarshahay dee maalmuhu adag kugu soo socda ila waad sidee baan raalli ugu noqonayaa buu yidhi nolol aniga oo weynaaday maalmihiina ay jeedsadeenba markaad weynaatidna dee waad tukumaysaa mayn maalmihii jeedsa way jeedsadeen wuxuu leeyahay anigoo yarba nolol raalli kumaan ahayne sidaan anoo weynaaden raalli ugu noqonayaabade sida anoo weynaadena raalli anugu noqonayo ah, wqad tacawadtu can kuli shayin bimushbihihi waa almacari famaa wajadtu liayaami siba ciwada wuxuu yidhi shay kasta waxaan kasoo ciwad qaatay mid isaga lamida shay kasta ciwad baan helay mid isaga lamid aan ciwad qaatay laakiin umaan helin buu maalmihii caruurnimada wax ciwadkaa ma la heli karaa dahaba ashabaabu famaa lahu min cawdatin waata almashiibu faayna minhu lmahrabu dhalinyarnimadii iyo caruurnimadii way tagtay haye ciradiina waa ay timiday meel looga cararaani ma jirto wa ayaama alxadaaati fakhtanimha alaa ina alxadaaata laa taduumu maalmahaad cusubtee darayga taad yar tahay ka faa'idayso waayo yarid ma daa'imta cirraa ka dambaysa ade maxaa garka kaa soo saaray maxaa irada kaa soo saar soo waqti ma waka lam artad anu raalli ma noqon bu yihi alcaysha ay can ilcayshi noola raalli kamaa noqon wal xaal alayaamu maalmuhu muqbilatu mid isoo qaabisha ay tahay fa kayfa arda waa yaaba seen raalli uga noqon ay canhaa nolosha seen raalli uga noqon walxaal qad wallad ay jeedsatay kaa'inatan xaalata mid ku sugan calaa cajalin deg deg haalaa binafsiya cirfaani biqiimatiha fasuntuha can rakhiisi lqadri mubtadali haalaa waxaa qaaliyeeyey binafsiya naftayda waxaa qaaliyeeyey cirfaani garashada anigu aan gartay biqiimatiha ay biqiimati nafsi naftayda qiimaheeda iyo halkay taagan tahay garashada aan gartaa naftayda qaali ka dhigay fasuntu kadib waan ilaaliyey buu yihi anigu haa ay nafsi naftaydaan ilaaliyey can rakhiisilqadri arrintiisu ka ay jaban tahay baan ka ilaaliyey kaasoo mubtadalin la dulaysto ala sicru waa maxay waa idaa zaada waa marka uu haaliyooba intaan alrakhiis waa maxay did ulhaali buu ka soo horjeeda qadrigu waa mawdic waa mablaqu shay shaygu halkuu gaadho wey mubtada mumtahan la dulaysta wey haala waa faclo min almuqaalaat baa laga keenay walmufaacalatu laa takunu ila bayna itnain sowma haala waa ficil maadi binafsiya iskaga tacaluji cirfaanina waa faacilki biqiimatiha jaariya majruurka cirfaan iskaga tacaluji fa suntu waa ficil iyo faaciliye mafcuul can rakhiisi qadri jaariya majruurka suntu ku tacaluji mubtadilina rakhiiska ka iyo qadarka ay taagan tahay ayaa yacni qiimo u yeelay ayaa qiimo u yeelay iyo garashada aan u gartay wixii naftayda kuf u ahaa ee u qalmayey iyo wixii aan u qalmahayn kadibna waxaan ka ilaaliyey bu meelaha he hooseeya ee liita ee la dulaysta anigaa ka ilaaliye bu ruuxu haddii u garto naftiisu qadarka iyo halka ay taagan tahayna guul buu gaarhaya laakiin hadda iyaduna ku hor socoto nad adiguba garanayn oo iyadu kusan wado waxba garan mays gaari guul aala waxa qaaliyeeyey bui binafsiya naftayda waxa qaaliyeeyey oo halkaa gaadhsiiyey cirfaani garashadayda buu anigu aan gartay biqiimatiha ay biqiimati nafsi naftayda qiimaheega fa suntu waan dhawray buu anigu haa ay nafsi haaduu naftay ku dhacaysaalen naftayda waxaan ka dhawray can rakiisi alqadri arintiisu shaygii ay jabnayd waan ka dhawray kaasoo mubtadana ludulaysto meel kastoo aan israa naftaada dulli baa kasoo soo waan ka ilaaliyo waan ka dheeriye buui meel kastoo aan israado halkani way u qalantaana dee waan dhigay buu وعاadة النصل أن يزhى بjawharihi walaysa yacmalu إla fي yaday baطli وعaadaة النصl seefta caadadeedu an yuzhaa waa in lala yaabo ay huwa seefta bijawharihi asalkiisa waa in lagula yaabo walaysa ma aha ay huwa seefku yacmalu mid shaqaynaya ay huwa seefku ilaa fii yaday baطli nin geesiya gacanta inuu ku jiro mooyaane waxba ma jirayo buui alcaada caadada waynu garan waa caadada caadiga naqaano waa caadun baa lagu jamciya ama caadaat baa lagu jamciya nasli waynu soo marnay maalin kaste waa asayf baa la dhahdaa yuha bimacnaa yucjab wey fahuwa mushawun haddii aad aragtid mucjab waa mid lala yaabo jawharu sayf jawharu kuli shayin waa asalka wey asalka shaygaa la hahda jawhar yacmal bimacnaa yaqtac albatal ashujac waa geesiga icraab ahaan waa iska fuday caadatu nasli waa mubtadiya mudaaf ilayhigeegi anta waa xarfu nasbi sowma yusa waa ficil mudaaric haye yuzha mana faacil bay qaadanaysa mise faacil ya man yujiib na faacil bay qaadanaysa saasa mse faacil bay qaadanaysaa waa wuxuu noqonayaa nasliguu u noqonaya zuhiya cuniya suqita nutija waa alfaada ah majhuulatun fi lafdi macluumatun filha fi lmacna lafdi ahaan bay majhuul u yihiin laakiin macna waa musama iska ilaaliya waana saa u fahantaan cuniya iyo suqita iyo nutiijo iyo afcaal badan bay tiriya zuhiyadan lafteeda kamida ah marka markaana ay faacil ha odhanina waa faacil wayna tirahda bijawharihi iska tacaluji walaysa layse waynu garananaa ismigeedii waa huwa oo seefku u noqonaya nasliga yacmal waa ficil mudaaric jumladaasaa khabarkii dhacayse faacilkeegina waa huwa nasligu u noqonaya ilaa fi yaday batalin nin geesiya ku jira mooyaane waana run oo dee seeftu waxay seef ku noqotoo lagu qimeeyo horta halkay kasoo jeertay asalkeyga iyo xadiidega xadiidkeega hase yeeshee seeftu maxay ku gaadhsiinaysaa horta qaci iyo goyn iyo tegsiin sheega lagu tegsiiyo sooma dee seeftu sharaf kuma yeelanayso buu leey ilaa nin geesiya oo soo jeeda mooyaane nin doqoniy hadii u haysto iyadoo afbaha lahaatay muxuu ku geyn ya waxba ku geyn maayuu leey markaa wuxuu u anigu hadii aan ahay buu leeyahay tuqraay daata ahaantaydu waxay lamid tahay seef ya waxa aan koobay oo cilmi ah iyo malakada iyo mumaarasada aan mumaaraseeyey umuuraha laakiin wax nafcioo ku jiraa ma jira buuyii sababta ah way qarsoon tahay buuyii haddaan la baashari lahaa amar oo gacantaan ka qaban lahaan ku qaban lahaa gacanta wilaayadiisa way muuqan lahayd buu leeya maxaasinta iyo wanaagu dibadday usoo bixi lahayd daahirkana waxa muuqan lahaa buu i nafciga iyo dheefta aniga agtayda taalo lakin taasaan jirin bu leey taasaan jirin ayaa u le waa tashbiih wacaadatu nasli seefta caadadeedu an yushaa waa in lala yaabo ay huwa nasliga bijawhari asalkiisa waa in lagula yaabo walaysa ma aha ay huwa naslu sayf yacmalu ay huwa saafku yacmalu mid shaqaynaya oo waxgoynaya ilaa fi yaday batalin nin geesiya gacanta inuu ku jiro mooyaane mama shaqaynaya bade ka kale isagaa ka cararina dee soo ma wuxuu yihi maa kuntu uuhiru an yamtada bi zamani xataa araa dowlat alawqaadi wasafili maa kuntu maan ahayn buu yihi anigu uuhiru mid doorbida an yamtada inuu ila dheeraadu ila fido bi aniga zamani watiga aan noolahay waktigan aan noolahay inuu ila dheeraadu ila fido mid jecel maan ahayn xataa araa ilaa an araa ilaa intaan ka arkaayo dowlat alawqaadi calooshooda o shaqaystayaasha dowladooda iyo wasafili wa dowlat asafili hoosaynta iyo liidnaanta dowladooda aduu dadkii ula noolaa ayuu waxa weyaan ku dhaleecaynaya oo ku dhaliilaya inay ahaayeen dad aan dee usoo jeedinba wuxuu leeyahy aahartu fulanan calaa nafsihi haddii aa tira bimacnaa ikhtartu waan ka doortay weeye ymtada bimacnaa yatasil azamaan ismu liqaliili waqti wa kaiiri waa ismi uu leeyahay waktiga yar iyo watiga fara bad alwaqad waa addanii calshaqasdaa wey asafila waa saqad naas dadka ku wada liiliita lahaa safil icraab ahaan waa iska basiide maada waa garanaysaana waa xarfu nafin kuntu waa kaanayo ismigeedii uutir waa ficil mudaarif ailka waa ana jumladana khabar dhici doonta antu waa xarfu masder iyo mubtada waad garanaysaa waa ficil mudaaric way nasbisay haye faacilkiina waa zamani bina iskaga tacaluji waxaa laga dhalaalinaya utiru mafcuulkeygiio imtidaada zamani b noqon xataa bimacnaa ilaa araa ficil mudaaric faacilkii ana dowlat alawqaadi waa mafcuulkii wastafilina iskaga cadab wuxuu leeyahay aanu maan mid maleeya zamankaygu inuu la dheeraanayo cimri dheer aan noolaanayo ilaa iyo dhammaano si dadka wan wanaagsan dowladoodu oo aan arkaayo iyaga dabadood dowladda waxa kuwa calooshooda u shaqaysta ee liita ee liita aduu nimankaasi oo waxu ka dhaliilay uunbu waxa weeyaan hadalka uu leeyahay maa kuntu maan ahayn buu yihi uusir mid doorbidaya an yamtada inuu dheeraado ila fido bi aniga zamani waktigaygu xataa araa jaron xataa araa ilaan ara ilaa intaan ka arkaayo dowlat alawqaadi kuwa liita calooshoodo shaqaystayaasha dowladooda iyo wasifali wasafili kuwa hooseeya ee liita taqadamatnii unaasun kaana shawtuhumu waraa akhadwiya low amshii calaa mahali taqadamatnii waxa iga hormaray buu yihi dad dadkaasoo kaana uu ahaa shawtuhum socodkoogu kaa-inan mid ku sugan waraa'a khadwiya tallaabooyinkayga gadaashooda low amshay xiitaa haddii aan socon lahaa calaa mahalin si aayar oo kaatime aan u socon lahaa dad waagii hore aan ka sarreeyey ayaa maanta iga sarreeyey buui ya iska dhaafi buu yidhi haddii anu aayar aan socdo tallaabayna igu gaadhayn buuhi tallaabayna he ayna igu gaadhayn taqadamatni bimacnaa saarata amaami wey unaasun huwa alaslu fi nnaas aslaan annaas bay ahayd kadibna waa la takfiifiyo unaasun baa la yidhi iska ilaaliyo saas ashawd waa ailaq ashawd waa atalaq baan ujeeda atalaqu atalaquna waa aljiri oo orodka la dhada khadwiya waa jacu khadwa almahal adtudatu wata'ani waa kaatimaha taqadamatni unaasum waa ficil iyo faacil iyo mafcuul sooma shawtuhum waa kaanada ismigeedi jumlada unaas baa laga sifaynaya waraa khadwiya waa khabarkeegi kaa'inan low amshi amshi ficilka mudaarici ana calaa mahalin jaari majruurka iska tacaluji wuxuu leeyahay hortayda waxa ahaaday oo iga kor noqday oo i hormaray qoom iyo dad socodkoogu uu ahaa tallaabadayda dabadeed marka weliba aayar aan socdo wuxuu tilmaamaya uu ku xeel dheeraanaya xaaladiisii inay xumaatay waktiga uu nool yahayna waxa weeyaan in waxa weeyaan iska soo gaabtay iska soo gaabtay oo dadkii isaga waxa weeyaan ka hooseyn jiray isaga ay kor mareen de way dhacdaylen kolkaasuu leeyahay taqadamatni waxa i hormaray unaasun dadba baa hormaray oo iga dalaacday dadkaasoo kaana uu ahaa shawduhum socodkoodu kaainan mid ku sugan waraa khadwiya tallaabooyinkayga gadaashooda low amshay xiita haddii aan socon lahaa calaa mahalin si aayana haddii aan socon lahaa anaa ka dheerin jiri bui maantana ayaa iga sareeya maantana ha igaga sarreeya marka wuxuu leeyahay xaaladaydi way way xumaatay waktigiina saasuu igu noqday buu leeyahy hada jaza mriin aqraanuhu darajuu min qablihi fatamanaa fusxata alamali haadaakani buu ihi jazaau mriin waa ruux abaalkii ruuxaasoo aqraanuhu asaagii aqraanuhu ay aqraanu dalika almari ruuxaa isagaa asaagii darajuu ay madow ay tegeen min qablihi isagoo hortii ay tegeen oo fatamanaa calool doonay ama fatamanaa doonay ay huwa dalika almaru ruuxaasi fusxat alajali wakti ballaarhan iskasii doonaya isago aljaza waa macruufte alqariin waa asaaxib aqraan waa ciddaad isku asaagadiin baa la dha waa ciddaad isku facatiinde ciddaad isku facatiinad isleegtiin baa la dha alajal waa cumriga gebagabadiisa iyo aayadiisa weyn haadaa ishaaradan wuxuu ku ishaarayaa bimacnaa cagsigaasi hawshaasi dhacday anigiina hoos aan maray dadkii iga hooseyna ay kor u dhaceen waa ruux abaalkii buu yidhi dadkii ay isku facahaayeen ay dhammaadeen wayba dabar go-eenba haye isagiina sii doonaya inu hadana sii noolaado marka hada waa iska mubtada jizan waa khabarkeegii imriin waa iska mudaaf ileyhi aqran waa mubtado labaad daraju jumladaasi ayaa khabarkeegiia waxaanu ka sifaynaynaa imriin min qabli jaari majruurka iska tacaluji fatamanaa fad waa litacqiib tamanaa wa ficil maadi faacilkiina he waa huwa fasxat alajlina waa mafcuulkeegii wey wuxuu leeyahay hada aladii ana fiihi min algurba kan anigu aan ku dhex suganahay oo waageeninimaa oo sabooltinimaa oo wax la-aana oo kelinnimaa oo a araadishii aniga iga hooseeya inay hormaraan ah waa jazaau rajulin waa nin abaalkii oo ay tageen aqraantii ay isku faca ahaayeen iyo walaalihii isaguna doonaya nolol iyaga dabadood doonaya nolol iyaga dabadood haadaakani buu yihi jazaa mriin waa ruux abaalkii ruuxaasoo aqraanuhu ay aqraanu dalika almari ruuxa isaga ah saagi iyo dadkii ay isku faca ahaayeen daraju ay madow ay tageen min qablihi isaga hortii ay tegeen oo fatamanaa doonayo ay huwa dalika almaru ruuxaasi fusxata alajali wakti ballaadhan doonayo wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha ilaa anta astaqfiruka watuubu ilayk